nuunta reebaniyo tanwiinta axkaamtooda ayuu ubaabiya waxaa laga hadlahayaa waa nuunta reebaniyo tanwiinta naftooda wey xukumka iyagaa iskale ee xuruufta ka dambaysa male xuruufta ka dambaysa waa sababtii waxaad soo baratay farqiga u dhaxeeya nuunta reebaniyo tanwiinta taa iyada waad soo fahamtay marka axkaamta ay leeyihiin maanta iska fiiri wuxuu ku yidhi sheekhu nuunta reeban iyo tanwiinta axkaamtoodu waa afar afar xugun bay leeyihiin xurufulhijaa'iga xaalo ay hordhaceen oo iyaga horeeyaan iyagaa horeeya oo xurufulhijaa'iguna ay taabicu yihiin xurufulhijaa'igu intu ahaaso ma garanaysid nuun reeban iyo tanwiin hadday xurufuhijaa'igu ka daba dhacaan xuruufu hijaa'igaasi waxay ugu sababoobahayaan afar xugum mid ka mid ah xugum shanaadi ma jiro afartaa xugum maxaa uga horeeya idhaar baa uga horeeya idhaar maxaa la yidhaahaa waan ka hadli doonaa markee kolka ma aragtee la idhaarinhayaa tanwiintii iyo nuuntii waa markay hor dhacaan hamzo iyo haa iyo cayn iyo xaa iyo hayn iyo kho afartaa jee waa li jeer lixdaa jeer weyaan lanna waxay baa li xaraf oo waxaa la idqaamahayaa bigayri gunna markii ay hor dhacaan laam iyo ra oo waxaa la idqaamahayaa maca gunna markii ay hor dhacaan xuruufu yanmo gunne iyo biayri gunnana hore baad usoo martay laakiin ti shardi bay leeyihiin xuruufu yanmo shardigoodu waa maxay waa inaynan nuunta iyo iyagu ayna isku kelimo gelin oo tanwiinta maxaan uga reebnay tanwiinta maba dhici kartaba tanwiini ilaa wa ilaa waxa ka dambeeya isku kelimo kuma jirayaan lanna tanwiintu maxay leedahay way dhammaatay kelimadu bay leedahay de waxa ka dambeeyana kelimo kale hortiibuu noqonay ayb waa haddayna isku kelimo ahayn ama hadday isku kelimo yihiin waa la idhaarinhayaa sida sinwan iyo dunya iyo qinwan iyo bunyan iyo canwanu qur'aana wa luga carabiya mid kastaba waa la idhaarinaya waa caam sida aan jaziryada aan kusoo maray oo ega sinwan iyo bunyaan un baan hele maxaan u heli weynay nuun iyo kolkaa miib iyagoo kale labiyagoo isku kelima ah ma jirto taas maxaan ku idhi ma jirto ayaa waagu iyo yada da keliyatnbay kolkaa maaragtay arintaasi ay ku khaas tahay haddii xaraf la bedelo oo kolkaa ma maaragtay xaraf kale loo bedelo maca baqaa'i اlgunna muxuu noqonayaa iqlaab buu noqonayaa beytka kolkaa ma maaragtay sheekhaanu soo noqon wuxuu ku yidhi tanwiintii iyo nuuntii qalbi bedel toos u bedel miimna u bedel waktiga aad bedeli waa waktalkee waa markay qubayl ba yihiin ba horteed yar marka ay yihiin inta kasoo hadhayna ikfu kolkaa maaragta noqonaya wataa xurufu ikfihina sifilaatana kam jahada shaksu oo waxaan isla wada garanayna ayuu kolkaa maaragta ku noqonaya marka wax alla wixii miihaal ahaa sheekhu halkaasu kuugu qoray wax alla wixii axkaam ana waxaad ku martay xagga jazariyada iyo tuxfatuladfaalka ayaad ku martay ee intaa ega waxaan raacinaynaa tacriif uu sheekhu ka bixiyey باب التعريف ما الإظهار ما الإضغام ما الإخفاء ما الإقلال وكا تعريف وحكو ذي الشيخ إظهارك وحاوي ماشي النونتا إظهاري تموينتا سلوغنا أورانا إظهار محاكا قد قلتها إظهارك كخاص بمعهن هذا دون النون إيا ما عرفتي تموين إظهار أوطن إذا قادو تلمانتيس إظهارك وحاوي إنا الحرف كستا صوب بحيصو مخرج كيسي أسل كأهانا أتكا صوب بحيصو adiga oon xarafkaa ah aan siinin uno zaaida uno zaaida maxaan uga jeednaa waxaan uga jeednaa nuunka iyo miimku weligood iyaguma uno la-aanaya marka uno zaaida in lagu qaydaayo dirqi bay noqonaysaa nacam xuruufta miim iyo nuun ka soo haray waa biayri una aan odhanhaynaa waa in la idhaariyo oo maqrajkooda asalkaa ah laga soo saaro oo la yidhaah ag aje waa insaa la yidhaah oo biayri una mrakoodii laga soo saaro asalka ah ama nuunka iyo miimka dee unadu way laaimhaysaa biayri unatin zaaida baan iyaga odhanayna zaaidka waxaan uga jeedana waad garanaysaa ila unadu labay ahay tu mahrajihiyo tu siabay ahayd ta sifadii tay ahayd ta zaaidkaa bay ahayd taa la jiidaya bay ahayd ta asalkee mahrajkiina maxay ahayd waunatun mahrajuha alkhayshuma uu sheekhu yihi maxay ahayd ta xarafka daatadiisa la socota hadduu ku xarakaysan yahay iyo hadduu reeban yahay miim iyo nuun kuma hadli kartid ilaa inaad huno raacisa mooye welibana hunadu nuunkay kaga badan tahay miimka sida aan horeyba usoo taaban marka wuxuu ku yidhi ifhaarku waxaa weeye xarafka inaad makhrajkiisii asalkaaha ka soo saarto adiga oo huno ku darin haddii uunan miim iyo nuun ahayn oo huno zaaida aan ku darin haddii miim iyo nuun uu yahay waa inaad sida aad kusoo saartay noqonaysa halkaa maxaad ka garanaysaa idhaarku ma aha xarafka oo lagula boodo oo la yidhaaho jurufin haarin waamanahum min khawfin sagta maaha ihaarku ayib waxaa kaluuna idhaarku uunan ahayn qunadii oo la jiido oo la yidhaaho waamanahum min khawf la yidhaaho taas idhaar weeye lama odhanayo waxaa kaluuna idhaarku ahayn oo una ahayn oo una ahayn oo halma jara caabihiisa horey baan kolkaa usoo tirnay idhaarku waxaa weye xarafka sifadiisa sooma garanaysid makhrajkiisa sooma garanaysid ifadiis iyo mahrajkiisa si kaamila ah usi bas biayri una zaaida maalan beega maaragta waxaad soo qaadataa ancamta oo kale ancamta bayna baynadii waad siinaysaa ee ma odhanaysa ancamta oo shiddo kama dhigahaysa ancamta saasaad odhanaysaa sidii baad sifadiisa usiisa waad aarisa ninka lana mahrajkiisa asalkaana waad ka soo saartay oo carabka korkaad saartay muxuu ahaaye kolkaa maaragtay zamankiisiina waad siisabay ku noqonaysaa hada huwa lifaar welibana waktiga idhaarka waxaad aad uga digtoonaataa inaad faasil kala geliso arintaasi waa arin aad u badan weyaan oo ama aad qalqalayso ancamata soo ma arkayso ama aad maarata kala geliso ancamta oo aad idhaarin uun adoo ujeeda ceebaha ugu badan anagu kulena taasay noqonaysa laba xaraf ood ku hadasho xaraf shadan sidiisana aad ugu hadasho xaraf shadan sidiisana aad ugu hadasho ila xarafka shadan qaab loogu hadlaa jira waxay noqon haysaa idqaam buu kolkaa maaragta u noqonaya idqaamku waa ka laba xaraf baad ku hadlaysaa hal makhrajaanaad kaga hadlahaysaa waxaanaad ugu hadlahaysaa labadaa xaraf xarafka shadan sida loogu hadlo oo kale xaraf waxaa jira is ahaan u shadan waa inaga nidhi mucaadaraan taa qaban doonaa xaraf is ahaan u shadan baa jira waxaa jira xaraf idqaam uu shadkiisa keenaa jira marka xarafka shadani waa laba xarafuu ka dhigan yahay oo ka horna uu reeban yahay ka dambana uu xarakaysan yahay marka qaabkiisa laba xaraf oo loogu hadla haddii aad aragtid idqaambu kolkaa ma aragta ku noqonaya maalan baega uma soo qaado uma uma waa xaraf shidan sooma iyo haddee mima haddana soo qaado mima uma miimkeeda saaad ugu hadasha mima miimkeedan waa inaad ugu hadasho marka mima maxay u kala qorayd labay u kala qoraydo waa kala laba xaraf uma waa maxay waa hal xaraf oo shidan weeyaan haddii aad laba xaraf aad sidii hal xarafa ugu hadashid magicii idqaam baa la yidhaha meesha maxaad ka garanaysaa labada xarafee la isku idqaamay xagga sawd ahaan ilaa wa ilaa horta waa kale laba xaraf laakiin tii waa laba xaraf oo isdhex gashan wey oon kala go-nayn maxaan taa uga jeednaa lama kala goyn karo maalanba walakummaa kasantuu soo qaado ma odhan kartid walakumma kumma soo ma aragtid eh, maxaad odhanaysaa um hadda omana odhan maysa oma oma oo aad kabat kaafka maxaad ku reebi min baad ku reebi walaa kuma soo ma arkaysid kuma codku waa inuu xidhiisanaado min allah min allah ma odhan haysid waa bixarfi xarf mushadad ah qaabkiisa ma aragta ayaa loogu hadlaya xaraf noocaa haddaad aragtid muxuu noqonayaa idqaam bu kolkaa uu noqonaya waa inaad xaraf aad xarab kale dhexgelisid ood u dhexgelisid bxayu yartaficu lisaayi lmahraju irtifaacatan waaxida taas kolkaa ku noqonaya taana idqaan baa la yidhaha xaraf haddii aad bedeshid ood xaraf kale u bedeshid unana ay kolkaa meesha ay ku baaqi tahay taa ilaab baa la yidhaha wax arintaa ilaab la wadaagsaday ma jiro ilaab keliyata ku aasta waa maxay xarafkaad bedeli waa maxay waa nuun iyo tanwiin wey waxaad u bedelina waa maxay miim weeyaan watigaa bedelina waa watige maxaa sabab u noqday ba ka dambaysa sabab u noqotaba kolka ay ku noqonaysa sababta loogu bedelay bana ee loogu gaaday ikfahana horey baan usoo sharxnay haddii aan ku xusuusiyena idqaamka waxa keenay muxuu ahaa isu dhawin ihaarka waxa keenaan muxuu ahaa kala fogi ikfaha waxa keenaan muxuu ahaa isu dhawi idqaam keentana ma jirto kala fogi idhaar keentaana ma jirto taasi kolka ay noqonaysaa soo ma ahayn marka eg haddii aan soo qaadana min iyo ba iyo nuun calaqaadka ka dhexeeya maxay noqonayaan haddii aan nuun iyo ba isu soo qaadano ma laysku idqaami karahayaa oo isu dhawi idqaam keeni ma leeyihiin maya ma laha eega maaragta bal adigu maalan ba eega min bacdi oo kale bal idqaam mid bacdi mid bacdi way adagtaha leanna labada caraf way kala fog mid bacdi way kala fog ma la kala idaarin karaa oo sidii xuruf xalqi iyo nuun may kala yihiin may oo min bacdi ma la odhan karaa may fiihi sacuuba kolkii miim eh, nuun iyo ba markii la isu keeni kari waayey yaa waxaa la yidhi labadan xaraf sidee baan isugu keennaa idqaamna way isugu iman waayeen idaara way isugu iman min bacdina way suurtoobi weday min bacdina way suurtoobi weday seen isugu keennaa markaasa waxaa la yidhi labadaba waxaa la shaqayn karta miim maxaa yeelay nuunkana waxay la wadaagsataa makrajka qunada badana waxay la wadaagsataa makrajka bishimaha soo maahay tanaa u dhaxayn kartae kolka tan ha la isugu geeyaa layidhi aadba deetana nuuntii maxay loo bedelay miim loo bedelay deetana miim iyo ba maxay noqdeen kuwo la isku ikfayn karen kuwo la isku ikfayn karoo isu dhoway kolka maaragtee taa darteed baa deetana iqlaab loogu sameeyey nuuntii si ba loogu dhawaada darteed taasina iqlaab buu noqonaya amaa ikfuhu waa xaalo udhexeeya idhaar iyo idqaam bu kolkaa u noqonaya idqaamku muxuu ahaa idqaamku markii uu kaamil yahay wuxuu ahaa ama biayri qunno uu yahay wuxuu ahaa in mudqamka hore ee la idqaamahayo mahrajan wa sifatan la dabargooyo soo saa maahay hudan hudan lilmuttaqiin min rabbihim nuuntii sifi iyo mahraj midna kama joogo saasuu aha soo mahay ka naaqiskaa sada isaga halkaa muxuu ahaa idhaarkuna muxuu ahaa nuuntii iyo miimtii eh, nuuntii iyo tanwiintii inay sidooda u joogaan iyo xataa curuftii kale marba xarafka la idaarinaya waa inuu boqolkii boqol joogo soo saa idaarkuna ma marka ikfuhu muxuu noqon hayaa kaasaa kolkaa isweydiinay ikfuhu wuxuu noqon hayaa maalan ba weliban si ikhtisaar haddii aan wax kuu siiyo ikfuhu wuxuu noqon hayaa sifatun bayna alidhaari waalidqaam buu noqonaya xaggee buu kolka ka soo baxaya idhaarku wuxuu ahaa xarafka makhrajiya sifaba keen idqaamkuna wuxuu ahaa maraj iyo sifada dabargo ikfuhna muxuu noqon marajna dabargo sifana baaqiya marajna dabargo sifana baaqiya maraj dabargo maxay korka noqon waa idqaam sifada baaqiyala maxay noqon idhaar ayay noqonaysa miaal baan kusineega anjacalna anjacalna anjacalna nuuntii eeg u fiirso nuuntii mise maraj bay lahayd sanka iyo afkay dhahay an jacalnaa marka aad tihi kii afku joogaa ma joogo kol hadduuna xarafkii joogin maxay ka dhignayd idqaan bay ka dhignayd sanka ka waran an nuunti may joogtaa mise ma joogto way joogtaa marka xaggaas xarafku markuu joogo muxuu ahaa idhaar buu ahaa de maxaa loo bixiyey deetana sifatun bayna alidhaari walidqaan baa sidaa loogu bixiyayba kolkaa uu ku noqonayaa ifo kolkay kuleeyihiin culimadu sifatu bayna alidhaari walidqaam waxay uga jeedaan waa sidaa xagga sanqadana way ka joogtaa nuuntii oo sifadeediibaa joogta xagga makhrijkii afka ahaana way maqan tahay oo way idqaaman tahay saas kolkaa ku noqonaya marka waxaa lagama maarmaana arrimaha daqiiqa ah marka afka laga sheegahayo way dhib yaryihiin laakiin marka ficil lagu fulinayo way adag yihiin bay kolkaa maaragta ku noqonaya hadda waxaanan aadan weligaa ilooba haynin waawiyo yadaba ha ugu badnaadaane oo aan horay in badan uga soo hadalay oo iyagu dee xurfu idqaamaha sida aad garanaysid ehm, xagga suwaydka afka ihi ma dhammaanayo nuunka maaragtay iyo tanwiinta xagga suwayd yar bay afka kuleeyihin allaahumma qaafka iyo kaafka mooy inta kale ee xuruufi suwayd yar ayaa kolkaa maaragtay afka ka joogahaya nuunta iyo tanwiinta labada taas weligaa xusuusnow oo maalanba maaragtay ma odhan oo ooimaana eh, waad soo godaysaa nuunku waa inuu afka naftiisa waa inuu kolkaa maaragtay joogo waad qaybinhaysaa waxaad u haysaa boqolkii konton sanka ah iyo konton afka ah kontonkii afka ahaa yaa suwayd maaragtay laba qaybood ah qayb dhan oo waaw ah iyo qayb dhan oo una ah ayaa kolkaa maaragtay sidaa isu garab soconayabay kuu noqonaysaa taasibu sheekhu kuu sheegi baa wuxuu ku yidhi axkaamu tanwiinin tanwiin axkaamteed iyo wanuuni nuun axkaamkii arbacatun weeye min qabli axrufi lhijaa'i xurufi hijaa'iga hortii xaalaad ahaad xurufulhijaha attaabicati raacahaysa adhirhumaa labadooda idhaari waa tanwiintii iyo nuuntiie min qabli hamzin hamze horteed iyo wahaa-in iyo wacaynin iyo waxaa-in iyo uma haynin iyo waqaa-in oo wa adqimanhumaa labadoodiiba idqaam waa nuuntii iyo tanwiintiie biqayri gunatin ilaami iyo warana ku idqaami wabiyanmuuna maca hunatin una maceed ku idqaami wamaa lam yakun hadduunan ahaanin yanmuugan iyo tanwiintii iyo nuuntii fii kalimatin haddayna ahaanin weyaan hadde tanwiinna meesha way ka baxe waad garanaysaa qad ukira waa la sheegay madkuurka qad ukira waa la sheego waa shardi quraada oo dhan ay u xidheen an lam yakunuu fii kalima wadaalikaasina iyagoo isku kelimo noqday ka naxwi sinwaanin wa iyo waxa lamidkaa hiraa waana la idhaariye haddaa doon maxaad ohanaysaa adhiran idhaari uhiraase wey beytku marka aad qaadhayso uhira sidaa ku qorta saasaan ku warinayna waqlibhumaa u qalbi miiman miim u qubayla albaai bada horteed yar horteed yar waa tashiirayso garan maysid oo waakfi ikfee qabla fadlilhijaai xurufiljaaiga soo hadhay hortii xaalay ahaadeen nuuntii iyo tawiintii ikfee bay ku noqonaysaa sifdaatana kam jaada shaksu qad samaadum ayiba zid fii tuqaa aalimaa horteed caalay ahaadeen ikfee waa biqasdi lafdihi laa macnaa sif sifee daatana ammaan midu saaxiiba kam wax fara badan buu jaada deeqay oo uu xoolo bixiyey shaksun shaksi shaksigaasoo qad samaa ku kor noqday deeqsinimadkii dum daaim ayiban wanaag zid ziyaadi fii tuqan alla ka cabsi dac hoosu dhig aaliman aalim kollaba qalbiga hoos uga dhig haddaad dooni afka waxaa dooniba ka dhao inuu ku laakiin ti qalbiga ilaahay agtiisa inuuna aalim waba ku lahayn ogol alidhaaru idhaarku an tukhrija waa inaad soo saarto kula xarfin xaraf kulliga waa inaad soo saarto min mahrajinna aad ka soo saarto min mahrajin min mahrajihina aad ka soo saarto min gayri hani lxarfi xarafka adiga oon qunaynaynina waa inaad soo saarto wallafdu hadal bilxarfayni lagu hadlo xarfan waaxidanna loogu hadlo xarafka waaxidkoo mushadadan la shaday kaasoo ka faani ilaa wailaa idqaamku hadduuna mutamaahilayn ahayn oo uu maalanba mutajaanis iyo mutaqaarib yahay ilaa wailaa xarafka hole maxaa loo badlhayaa maxaa loo bedelhayaa ka ka dambeeyo ee lagu idqaamahaye naftiisaa loo bedelaya arbaadeetana sidaa laysugu idqaamahaya ee labadii xaraf oo kale laba xaraf ah layskuma idqaamahayo ba iyo ba unbaa laysku idqaami daal iyo daal baa laysku idqaami haddii ma aragtee laba xaraf in la isku idqaamo ay noqoto horta ka hore ayaa la bedelaya oo loo bedelaya ka dambe jinsigiisaba kolkaa maaragtay kuu noqonaya oo jinsigan hadda miligiis aan uga jeedno wa jaclu xarfin xarf yeelitaankiisu fii makaanin aakhara ku kale makaankiisa la yeelaay maca hunatin hunno maceedoo fiihi dhexdiisa ku sugnaaday fa iqlaabunkaas ilaab wey iqlaabkaasoo duriye dhalaalaya cad oo aan qarsoonayn wa ama alikhfaau ikhfuhu fa xaalun xaal weeye xaalkaasoo bayna lithaariya walidqaamiya qadara weynaa sidaasaanan kuweli nebi kolkaa maaragta ku noqonaysaa baabu xukmi nuuni walmiimi lmushadatayn miimki